wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaa inoo dambeeyey asalkii labaad iyo tafsiir yar oon ka bixinay daaquudka iyo anwaacdiisa bacdu طalaba waxay leeyihiin xogow cashirka hore waa daaquudka la yar fahmi waayaa lagu khulaas ahaan lagu soo celiyo kolley waa iska fududayd waxay la tahay taaquudka waxaynu usoo qaybinnay cibaadada la caabudahayo axad raalli ku ah iyo midaan raalli ku ahay addoonka xaqu ilaahay subxaanahu wa tacaala lahaa la siinhayo ama ha noqdo caaqil ama hayru caaqil ha noqde hadduu cibaadada ilaahay hayrkii subxaanahu wa tacaala la siinayo uu ku yahay ee asagu uusan mudnayn daaquud baa la yidhaahdaa axadka aan raalliga ku ahayna taaquud maaha sida raajixa ah waynu soo qaybinay malaa'igta iyo awliyada iyo ambiyada rususha iyo dadka muslimiinta wanaagsan ee lagu xadgudbay ee caamadu iyo jahaladu ku xadgudbeen ee xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa ay u meeriyoon ay siiyeen dawaaqiid lama odhan karo sida saxda ah <clears throat> laakiin axadka asagu raalli ku ah cibaadadaas iyo xaqa ilaahay asaga la siiyey taaquud baa la yidhahdaa dhankaas taqsiimka waynu soo dee waa iska caddayd dhanka kale waxaynu u qaybinay laba qaybood taaquud caaqilah iyo taaquud hayru caaqilah taaquudkan caqliga lahayn haddee waa un axjaarta iyo awhaanta kale la caabudo iyo xayawaanaadka kale iyo waxyaabaha noocaas ee lagu xadgudbo weeyaan ka asagu ku kufrigiis sida loogu kufrinhayo waa anaga ku ururinay shan qodob buu ahaa in cibaadada la caabudhaya bahalkaas daaquudka ee hayru caaqilka ay baatilo tahay in la ictiqaadiyo inaad adugu caabiduun ood ka tagtood ka fogaato inaad la collowdo ood nacdo intaasba waynu soo maray <clears throat> marka iyo in caabidka caabudahaya la tagfiiriyo lanala colloobo shantaas ayay ahaayeen daaquudka caaqilka ah ee asagu raalli ku ah cibaadada waa badan yihiin hadda waa taqaanaa saydiyaalka iyo awliyada soomaaliyeed in loo soo gurgurto oo loo sujuudo oo loo rukuuco raalli bay ku ahaayeen weliba haddaad sujuud weydo soo gurguran weydo waxaa lagu arkayaa nin xun oo caasi ah oon ixtiraam iyo taqdiir iyo qadarin lahayn oo khariban mid waa dhoweyd annagu meelaannu ka soo jeedna ka soo baxay baa ka mid ah sayid maqbuul buu la baxay sayid maqbuul marka dadkii asaga aan taageersanayn qullaa buu u bixiyey qullaa magacood qullaa baa la yihahdaa qullaa maxay ahayd dadu gar waa yahay wixii asaga taageersanna awliya ilaahi baa loo yaqaana waa inaad hal kilomitir ka soo gurguurato gacan baa u saaran mooyaa loo saaray ama gambarh baa loo saaray gacanta markaa dunkato saa usoo gurguranayso raalli buu ku yahay ninka isagoo taagan sayidii iska warran yidhaahda waxaa loo arkaya nin aan muxuu ahaayey fiicnayn oo khriban oo wahaabi ah oo shaydaan ah baa loo arkahaya waa dhooban yihiin dawaaqidda marka iyagu cibaadadooda iyo xadgudubka raalliga ku ah shantii waxaynu ku daraynaa asagaa la takfiirin takfiiruhu bulaanu cibaadatihi bulaanu ictiqaadi cibaadatihi kow buu ahaa tarkuha buqduha iyo takfiiruhu wa takfiiru caabidii wa mucaadaatuhum baad iskugu dari meeqa qodob wey lixdaasuu suu isku qaadanhayaa mar hadduu daaquudku yahay caaqil waynu soo marra ila tahay waxba hadda wax saa u si ada kuma jirin waxaa xoogow ishkaal ku jira laga yaaba dadka qaarkii ay ku yar wareereen daaquudkii asagu kayru caaqilkaha ah ee dhagaxyihii iyo jamaadaadka iyo xayawaanaadka kale bahaa'imta ahaa takfiirintiisu ninkii ka joogsada haddee muxuu ahaaye maxaan ujeedaa daaquudkii caaqilka ahaa ee hayru muntasib ila lislaami ahaa markaynu maraynay waa inaga qaybinay man tawaqafa fii takfiir adaaquuti alcaaqil hayri lmuntasibi ila alislaami waa kaafir waa inaga soo nidhi midkaa muntasibka ila islaamka ee caaqilka ah ayaa xogow lagu wareeraa laga yaabaa taasna xaaladihii badnaydeen qaybinay baa keenta laga yaabaa maxaa yeelay hal xukun lama wada siin karo ninku hadduu sanam la caabudahayo ka joogsado muxuuaha dadka caabudahayo inuu takfiiriyo tasaaba ku khaldanba bacdamaa ay xaaladda ogaadeen daaquudka caaqilka ahaa een islaan u nasab sheeganaynin cibaadadan raalli ku ahaa ka fircawn iyo wixii la halmaanay waa daaquud caaqil ah raalli buuna ku yahay cibaadadiisii waxaa loo samaynayo asnaamta dunida maanta dhowanoo dhan baa la mid ah iyo gaaladoo dhanba kaasna takfiirkiisa iyo takfiirinta nin ka joogsada ninkaasi warkiisu waa cadda kaafir buu ahaa dhib wuxuu ka taagnaa ninka ka joogsaday takfiir الطaaguut almuntasibi ilى اlإslaam kaasaan markii qayminay <clears throat> oo kuwaas iltabasa xaaluhum calى kaiiri min الnaas bal min الطalبة sababkana waxaa keenaya eh, shareecadii o dhan baa iska indiraastay dadka o dhan baa jahliga ku batay xaqi wax u taagan baa iska yarba ninkii yidhaahda waxbaan caddaynaa ma xaq baan u istaagana mutaarif irhaabi ah tafjiiri ah jihaadi yaman baa waa tegay min siiqi ljarxi waxaa ka mida eh, lagugu durhaya walqadxi fulan ibnu fulan jihaadi bas haddii lua hebel hebel waa jihaadi waa kuu dhammaatay bimacnaa mubtadic khabiid ah laa yusallaa khalfuhu wey laa yusallaa khalfah idan waa kuu dhammaanaysa oo jihaadka laisku ammaani jiray ila hebel wuxuu ahaa wa kaana khazaan taraajimta salafka markaad siirka soo qabato oo tahdiibka soo qabato ood fiiriso taabiciin iyo saxaabiya atbaacu taabic ama alkibaar quruun wasalaf almaadiya ninka waxaa lagu ammaanay kaana saaxiiba cibaadatin wa ghaswin muxuu ahaa nin cibaadaysta xaggana duula waa ammaan maa bacda wa kaana fulaan hazaan duulaan badan buu rag baa loo bixiyey axmed ibn cali alqasaab kawaanle gaaladu kawaami jiray sida geelba u jiray waa ninkaas kale anukat nukat اlqur'aan axmed ibn cali xaafid kabiira kitaabkiisa waa yaalla makaatibta wa inamaa sumiya qasaaba mudahabi yidhi likarati ma ahraaqa min dimaa'i اlkufaar nin xawlmariidaha jaru ahaa xaafidna muxadid ah qasaab loo bixiyey kawaanle waa ku ammaanan yahay laakiin baryahan noqotay in laysku caayo jarxi wixi o dhan baa saa iskaga iskaga kharimay marka nin takfiirkiisu iska caddaa in ummaddu ay ka shikido oo la gebidhaco rag waaweyn ay barbariiqdaan waxaa keenahaya xaaladda aynu joogno iyo dawaaqiiddoo reemagaal noqdayo ummadda sida loo sira aada u bartay dajal iyo balaayo iyo idaacado iyo mataabic iyo kutub la daabacahay masaajid la dhisahayo mashruuc dhan oo cimaara islaamiyadii la istaajiya xadhigga maqas lagu goynhayo waxbaa lagu tadwiikh ummaddii waa la soxiyey waa lagu wareerinhayaa wareerkaas dhib buu keenay waxay leedahay <clears throat> man tawaqafa aw shaka fii kufri الطawaaqiid almuntasibiina ila اlislaam waa dhowr qaybood dhowr qaybood wey waanu eegaynaa <clears throat> qismiga koobaad waa qismi daaquudka asaga noocaasa laba shaqaynhayaba oo inaga soo sheegnay halgan tawxiidkii la dagaalami mujaahidiintii baabi'in dowladda noocaasa difaaci bakhtigaasoo dhanba dawaaqiiddaannu kuu sheegi waa qawaaniinta waa baarlamaaniyiinta waa dimuqraadiyiinta waa calmaaniyiinta waa ra'samaaliyiinta waa bachiyiinta haaulaa'i dawaaqiid way muntasibuuna ila alislaam idaa ninkii takfiirin waayey waxaan leenahay waan ku eegaynaa nin ayaga u shaqaynhayo difaacahayo qawaaniintii iyo dasaatiirtii iyo kufrigii gaalada iyo calmanadii difaacahaya usoo cadcaad tawxiidkiiyo xaqin la dagaalama miyaa mise maya hadduu yahay nin hawshaasi dagaalkeeda ku jira oo safkeeda ku jiro xabadda soo lisahaya af iyo adinba baan laga baxsanayn xaqi iyo tawxiidkan la col ah sadanatu tawaaqiid bale nimankaasi warkooda budnagooni u toon buu ahaa waana iska fuudda ayla tahay E, sanfigaas labaad wuxuu ahaa ama xaaladda labaad nimaan ogaynba xaqiiqata haaulaa ma oga yajhal اxaqiiqa maba ogaba calmaaniyun ay gaalnimo tahay yaqaan baarlamaaniyintu inay tawaaqidihiin war ooma hayo jamciyad mxuu ahaay umam mutaxida ma yaqaan inay taaquud tahay jaamicat اlcarab ma yaqaan inay taaquud tahay igad ma yaqaan inay taaquud tahay maxaa yeeley waxaa ku jirta uu kuleeyahy dowlad islaamka suudaan iyo waxbaa ku jir jira iyo masar oo ayadana dhan ka soo gashay laakiin shuqul aan ku lahayn iyo waxyaaba badan buu arkaaya jabuuti oo dhex boodaysa iyo waxbuu eegahayaa waxaan marka inay dawaaqiid iyo kafara yihiin warba ooma hayaba iyo baktigay ku jiraan ninkaa waa jaahil basiid xaaladdaa loo sheegi bacdamaa calima xaqiiqata almri xukman waxaalan baan leenahay oo ku dhammaad saacadda laga bilaabo seeftu wahaabiyadaa ku haysa xaaladda saddexaad laakiin intuusan jaahilka iyo jaahilka yucallam ila xaqiiqadaba ma oga mogtahay xaqiiqadaba shayga ruuxa waraba uma hayo nin in badan hawshan dhex joogay ummaddu u sharxana ma ahayn xaalkiisa marka la qiimiyey qaraa waxay keentay ninkaani inuusan hawshan waxba kala soconin oo saliimulcaqiida yahay waxaana uusan la soconin jahli baa haye waan u sheegaynaa bacda maa nubiha hadduu joogsan waayo oo takfiiri waay nimanka ayaga ah asagaan xisaabta ka bilaabaynaa intaan kuwa kaleba la gaahinba xaaladda saddexaad waxay ahayd niman og xaaladda dawaaqiidda waa caalim bixaqiiqati haulaai dawaaqiid wa caalim binnawaaqid alatii irtakabuuha wuu og yahay laakiin wuxuuna anu tagfiirin maayo iyadoo sidaa taanu waa gaalo odhan mahay nimankaa kuwaas waxaan u qaybinnay laba sinfi baan ka dhignay nimanka ayagoo tawaaqiidan muntasibiinta ah ilal islaam xaalkoo xaalkiisa garanhaya iyo kufriyaadkay ku dhaceen iyo nawaaqiday fuuleen garanhaya iyo bakhtigay dhex fadhiyaan yidhi anuu takfiirin mahaya ayaga laba laba koxood baynu ka dhignay sinfani min annaas baa tawaqufkaa soo galay baynu nidhi qolyo waxay aaminsan yihiin nimankan inay kufri ku dhaceen baadinimadkoodana waa og yihiin wayna necab yihiin laakiin laa yusarixuuna bikufrihim laa yusarixuuna bikufrihim wa takfiirihim dadka marka xaqiiqadooda og ka diidayna inay takfiiriyaan waa laba koox baana kooxda koobaad waa kooxda aaminsan nimanku inay gaala yihiin nacab col la ah laakiin waxaa lagu kar la'yahay war ha laydin helo nimankan waa gaalo u sheega ama ummadda u sheega ogeysiiya ama ayagoo ogeysiiya ama ummadda ka dhex sheega nimankan inay kafaray umadda u sheega <clears throat> nimankaas waxaan idhi waxaa soo galay eh, sinfigaasi aan takfiirinayn caddaynayn waxaa soo galay qismigaas aan u jeed xaaladaas saddex eh, laba kooxood baa soo galay kooxdii marka tasriixin weyda takfiirkoodu saddex baynu usoo kala jebinay oo nimankan gaal ahaa waa ogahay inay gaala yihiin kufr ma ku dhaceen waa ogahay ma waa nacbahay wuxooda ka horra baail iyo bakti weeye ee maa caddaysa inay gaala yihiin maya ma caddaynhayabu laa yusarix bitakfiirim saddex qismi baa galay ninku mustadcaf iyo mudaahin iyo niido anugu kufrulacyaan baan ogolaa kufrul awsaaf baan ogolahay iyo kufrul anwaace kufrul cayn ma ogoli waa inagii marnay hawsha ayada ah ninka mustadcafka ama mukraha ah ee waxaan og qalbigiisa ka aaminsan inay gaala yihiin kafarana yihiin waxana gaalnimo ay tahay laakiin aan ku dhiiran karin inuu carabkiisa ka caddayo in nimankan gaala yihiin liikraahin walistidcaafin sharciyin xaqiiqiyin maa calayhi min xaraj ninkaa dembi ma saaro hadduusan istidcaafkii ikraaha uusan ku lahayn asagu mxuu ahay sabab uusan ku lahayn ayib sida daahir qur'an uu tilmaamahayo ilaa ay cilladaa meesha ka baxdana waannu ka war qismiga labaad ee meeshaa soo galay xaaladdii ee soo galay koobaad waxaa weeye qolyo aaminsan inay kafara yihiin qirahaya laa yusarixuunahum bitakfiir walaa yukaafixuunahum bidalika mudaahiniin mudaahiniin wax kasta waa og yahay markuu adugu kuu joogo wuu kuu sheegi wuu kugula sheekaysan kafaro weeye tuug weeye balaayo weeye ayaga hortooda laakiin kama dhiga gaalatiin qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduuna ma dhihi karo mudaahin wey ninkaas kolba xaaladiisa waa dembi macsiyo inuu faasiq yahay muran ma laha takfiirkiisu maxallu baxin wey khilaaf baa salafku ka qabaan iyo ayma dacwa najdiya kuna degdegi mayna takfiirintiisa sasaga qismiga saddexaad wuxuu ahay xaaladan ka baxay qoyayuu yidhi nimankaani waa gaalana dhihi maayo waa muslimiinna ma lihi laakiin ayaga falkay samaynhayaan ninka sameeyoo kale gaal weeye waa xaalad la helay xilliga ama dacwa najdiya markuu sheekh maxamed iyo saaxiibadii ay la dagaalameen kufrigii mushrikiinta la dagaalameen niman ashaacira oo wadaado waxaa la helay leh nimankan aad la dagaalamaysa sheekh maxamed anugu gaalo weeye odhan maayo waa muslimiinna dhihi maayo falkay ku jiraan fal islaan ma aha gaalo way odhan mahayo waa tawxiidsan hayaan waa muslimiin dhihi maayo waxay dhex fadhiyaan shirkiyaad laakiin ayaga cid ka ahayn waxaan hadday samayso gaalo weeye noocaas waa nooc dambo la helay wey ayma dacwa najda waxay dhaheen kaafir wey kaas man tawaqafa can haa waa kaafir li'annu muslimiin ma aha gaalo ma aha asxaabulcaraf miyaa waaya maxay ahiin xaggee u waddaa oo nimankan meel dhig oo mushrigii waa muslim dhe warkaad waa iska caddaadee ama waxaa tira nimanku waa kafaro warkaada caddee laakiin mushrikiinna dhihi maayo muslimiinna dhihi maayo maxaa yae beerka jecle xaydha jecle weeye wax kaa socon mayso nimankan halkaasay ku baxeen sinfigaas saddexda qaybood noqday waa sinfigii iطalacuu calaa xaqiiqati haؤulaaءi الطawaaqiid wmaa waqacuu fiihi min annawaaqid saddexdaasaynu u qaybinnay mustadcaf mudaahin iyo qolyihii yidhi way dambeeyaan cayntu laysuu bimushrikiin walaysuu bimuslimiin laakiin hayrkood waxaan hadduu samayn lahaa kaafaray noqon lahaayeen kaafaray noqon lahaayeen qismiga saddexaad ee sinfiga labaad baan rabaa cafwan meesha ka baxay sinfiga saddexdaasuu kuu noqday sinfiga labaad waa aladiina اطalacuu calى xaqiiqati الطawaaqiid wاlmukafiraat alatii qaamat bihim laakiin waxay dhaheen nukafiru اlcayn nukafiru nawca walaa nukafiru اlcayn shaksiga takfiirin mayno laakiin waxay ku dhaceen waa gaalnimo idan man calima bxaqiiqati الطawaaqiiti laba sinfi baan ka dhignay sinfun yukafiruhu baطinan wayubqiduhu baطinan wayucaadiih laakinahu laa yusarixu bitakfiirihi saddex nooc bay noqdeen sinfiga u kala jebina mudaahin iyo mustadcaf iyo ninkii laa ilaa haaulaai walaa ilaa haulaai ka dhigay sinfigii labaad waxaan ka dhignay qolihii yidhi muxuu ahaayey asinf alawal wuxuu kuu noqday saddex xaalood sinf alawal maxaan ka dhignay saddex xaalood sinfan haani waa hal nooc bes ah oo muxuu yahay qoliha yidhi annagu waxaan kala qaadaynaa ficilka iyo faacilka qowlka iyo qaa'ilka nooca oo falkan la sameeyey baan tagfirinaynaa waxaan leenahay waxaano kale ruuxii same waa kaafir man ashraka billaahi waa kaafir man cabada طawaaqiita waa kaafir man dacaa hayr اllaahi waa kaafir howlahaasaan waxaynu leenahay laakiin jaamac iyo geedi iyo cabdullaahi iyo cismaan gaal ah annagu dhihi mayno qolyaha ah waa badan yihiin laakiin takfiirkooda lagu degdegi maayo ninka aada ogaatay inaad wuxuu u ee tir nimankan samatariyada dhuusamareer fadhiya ee islaamka rogay iyo nimankii xamar fadhiyey iyo baraawo iyo muxuu ahaayey marka fadhiyey iyo nimankii jilib sheekh nuur xuseen fadhiyey ayib iyo sayid maqbuulba maxaad oga reebi waa fara badan yihiin iyo kuwii ogaadayna caabudi jiray sayid nuur ayib hawshu markay caddaato ood u sharaxdo kufrigu ninka ku jiro iyo inuu wax cuurdaala lahayn ninkii iska soo istaaga mucaanid weeye hoosta ka xariiq laakiin bimujarad uu yidhi ficilka iyo faacilkan kala qaadi iyo qowlkaiyo qaa'ilkan kala qaadi kuma tagfiirin kartid lannu masaladu masala khilaaf ka taagan yahay wey halkaa markaynu marayn waxaan kaloon tilmaannay shubhadii la odhan jiray mxuu ahaayey man mxuu ahaaye man tawaqafa aw man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun waa qaacido khusaysa kufaarta asliyiinta ah inay baatilo tahayna soo tilmaan maalinka iyada ah nuquul badan oo ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh aan ka soo guurinay aima dacwa najdiya maalinkii dareerinay aynu ka gudbayna hal naqli oo maalinkii aan ka booday baa idinku dari keliya alimaam xarbin ismaaciil alkirmaani kitaabkiisan masaa'ilu axmed wa isxaaq mabxadka u dambeeya inta hadda kitaabka laga haya qayb baa mafquud eh wuxuu leeyahay mabxad la yidhaahdo a'immatu ahli sunna waljamaca caqiidae aaminsanaayeen baxdi dheer wey aad u qiimo badan xarbin ismaaciil kirmaanina waa ardayga khaaska ah isxaaq iyo axmed xambal kutubta xanaabe kitaab ka qiimo badan ma jira buuri dahabi waa kitaab nafiis jiddan fii mujaladayn wax yar laga helay cilmi dhan baa fakaday markuu aima dacwa a'immatu salaf axmed iyo xumaydi iyo abu cubayd qaasim bnu salaam isxaaq ka soo sheekeeyey caqaa'idkooda wuxuu ku daray takfiiru اljahmiya alwaaqifiya qolyaha yidhi qur-aanka ilaahay waa makhluuq iyo qolyihii ka joogsaday intuba wuu soo takfiiriyey markaas waxay aaminsan yihiin salafku yidhi waman lam yukafirha طawaa'iftaas wala اlqawma wala اljahmiyata kullihim fahwa miluhum bu hada caqiidatu salafi saalix dawaa'ifta noocaasa ninka aan takfiirinin jahmiyada iyo kuwan waaqifiyada iyo inta la halmaashaba ee ka joogsada waa iyagoo kaleba waa ku xugum kaafir wey asaguna masaa'ilu xarbi ismaaciil kirmani safxadaa saddex boqol iyo lixdan buu hadal ku jiraa ninka u baahdana waa loo keeni maadaama ladin tashwiishiyey ayib masaladu marka waxaan oga jeednaa wax khusaysa ma aha kufaarta asliyiinta ehe waxaa laga hadlahayaa xata الطaaguut wاlkaafir almuntasib ilى اlإslaam bacdama اtadaxa kufruhu watabayan ninkii ka joogsada qaaciduu soo gelahayaa man lam yukafir اlkaafira fahuwa kaafirna waxaanu soo sheegnay afar qaybood inay noqotay kufaarta asliyiinta kalyahuudi wالnasaara wاlmajuus man dakarahu اllahu bicaynihi ka fircawna iyo wixii la halmaala iyo mxuu ahaay musaylamat اlkadaab iyo iyo man ajmacat اlummatu calى kufrihi wa takfiirihi man tabayana laka kufruhu biduuni cudurin sharciyin haddaad ka joogsato adaabaa shakisanba adaa lagu taabanhaya afartaa nooc bay noqotaa waxyaabaha ay wadaadaha qaarkood celceliyaan ama ay calaliyaan wax salla ma aha marxaba aha aha farqi weyn baa u dhexeeya ninkan wuxuu leeyahy waxan waa gaalnimo laakiin weli waxaan ka shakisanahay ayagu inay xujadu ka ogantay inay risaaladu gaadhay in wuxuu u caddaaday waa nin wuxuun ku dambeeyey ninkan oo maalinkii ninkan wax u caddaado xukunkiisa tuuran haya laakiin ninka ubay ninkan kahor waaba nin shakisanba gaalana ma aha muslimiinna ma aha islaan uba diidaya taxgii geynhaya ninkaa hore wuxuu leeyahay iyagu waa muslimiin ninkan isagu mutawaqifka ah can takfiir alacyaan wuxuu xukumaya inay muslimiin yihiin inay ahlqibla yihin oo muslimiin buu xukumahaya waxay laakiin falka ku dhaceen uu gaalnimo yahay rabdiga u dhexeeya falka iyo faacilkuna kala gooy haddii laakiin uu isku rakibo inay gaalihiin baa ka dhalan maadaama uu kala gooyey iyagu waa muslimiin buu leeyahay lakiin waxay ku dhaceen waa gaalnimo oo maxaad gaalnimadan xukumkeeda ayaga u saari weyday lijahlin lita'wiilin likada likada buu taagan yahay laakiin ninkaa hore islaamna u diid gaalna u diid wuxuu kaloo ku daraa ayagu waxay hadda samayn hadday cid kala samayso hee ninkan waa nin wararsan sheekh maxamed ninkaas iyo ninkan isku mid maaha ma filhaya kolley <clears throat> marka wareer badan baa iska jira wareerka badan waxaa keenahay wadaadihii baaba wareersanba wadaadihii nimankii diinta la doonahaya ummadda inay u hor qaadaan oo ummadda ay hogaamiyaan oo ay tawxiidka iyo kufriga u kala saaraan baaba ummaddii wareerinhayaba saan maxaakim u ahayn een u soconnay soo awaaqiiddii iyo dasaatiirtii iyo kufriyaadkii gaalnimadii uun wadaadda nooma qaadin ra'iiskii dowladdii almaxaakimi lo odhan jiray soo markii dambe xagee ka baxay taaquud min atawaaqiid buu noqday shacab baa ku jabay teg waa meeshii laga maay meeshii asagiiba qaybo ka timi almi masaajid baa waaa waxaa la yidhi meel tuulo ah ee markuu dab ka kaco masjidka intii la taga laga aadaami jiray marka la aadaamo dabkii baa baktiyi jiray habeenkii dambe baa masjidkii laftirkiisa dab ka kacay masjidka laftirkiisa baa dabka xagee laga aadaamaya waa yahay bannaan baa la istaagay dabka waa baktiyi waay wadaadihii la doonaya inay dawaaqiidan iyo kufriyaadka ummaddu u caddeeyaan oo hor istaagan la dagaalamaan baabaa gacmaha ku sida shariifkay ka soo tagtay annaga absamaa qaadannay muxuu ahayey kubaddi ibraahim dheerihi kooxisaa ka ku dambeeyey dawaaqiid baadna noqdeen shacabkii muslimiinta ah ee mid yurub ka soo orda mid afrika ka rucleeya mid south africa soo antaraara oo xataa habeenba nairobi aan ku nasanin mid maraykan ka yimaada jigjigay addisabaa la iskugu tegay iyo muxuu ahay dir dhaba iyo har baa la iskugu tegay kufrigii aan shariifka iyo cabdulaahi yuusuf iyo cali geedi iyo nuur cadde aan ku haysanay iyo janaqow iyo muxuu ahay cabdiqaadir cali cumar aan ku haysanay ba intay xambaarteen iyo weliba xaflad u dhigeen xaflad xaflad bay weliba u dhigeen markaasuu ibraahim dheere xabadka saartayba oo lagu sawiray waa daawateen bay ila tahay xafladuu gaalnimadaa ku qaatay ama ku gaaloobay waxaa yihin reer yurub afrikaan soomaali ka ruclaysay puntland iyo muxuu ah somalilan oo malagood galay mashxarad iyo waxaa loo dhigay muxuu ahaaye waxaana shuqul ku lahay haadaa waa kufr wadaadihii difaacaya bayaanka soo saaray waxay caddeeyeen nimankaa wax cudurdaara inaysan lahayn wadaadihii difaacay ibraahim dheeriyo kooxdiisa marka hore waa annagii falka iyo waa ridda iyo waa khuruuj ku wareegaysanaynay raggii mudaaficiintaha ah ayaa ku mamanaa een ka war sugaynay saar u sugaynay waxay keeneen wuxuun kugu caddaanaya nimanka wax cudurdaaran inaysan lahayn waxaa la yidhi nimanku ikraah bay sheegteen mar hadduu ikraah yimid oo shubhatu ikraah ay timid waa inaan lagu degdegan acyaantooda baxdiga noocaasa baxdi cilmiga ah ma aha ee waa danqasho ina adeernimo wey danqasho ina adeernimo anagu u arkaa ruuxu markuu ikraah sheegto ikraah baa horta lagu soo ururiyey maanici almaanic min takfiiri ibraahim iyo kooxdiisu raggii hawshan la ogaa waljadiiru bاdikr qolyo soo cararo oo soo noqday yaa waxay sheegahayaan hawshan dastuurka ay qaateen iyo balaayadaani in shan nin basa ay ogaayeen shan nin basa oo ibraahim iyo afarti ku xigtay ah ay waxaana isla qorsheeyeen shacabka sacabayn hayay ogaadeen ama absame ama soomaalida ka la lugooyey rawax sanka iyo ashaabta la lugooyey iyo sheekhaasha meesha ku lugo-ay aysan waxaan la soconin oy shan nin baashan agaasimeed ilaa dhowr nin baa hawshaas soo celceliyey waxaanba inay gaalnimo ku furtay waxaa noogu horreeyey dheen idaacadihii xamar ee bayaanka u xasaantay heleen ka sii daayey baan jigjiga iyo dirraba ku dhegaysanay lama kala cararay waan iska wadannay annagu ingiriis mama naqaanaa layidhi innagoo iska haysanay idaacadihii xamar soo daayeen baashi daadiyaa ka dhacda faylasha dhiga almihim waxaan oga jeedaa waxbayaan hadda ad sii aan sii waxaan oga jeedaa koox basaa ah hawshan agaasintay waa war la sheegay haddaynu ku soo gaabinno gaalnimada shanta agaasintay ee ibraahim kow ka yahay waxaa la yidhi maanica diiday in la takfiiriyo waa inay yihiin mukrahiin mukrahiin ikraah bay sheegteen shubhatulikraam mar hadday soo baxday ay naftooda ka soo qaadeen inay mukrahiin yihiin oo cudurdaar meesha ka soo baxay iyo ta'awulkaas aynuu cudurdaarha la yidhi waxay ku dhaceen waa gaalnimo laakiin ayagu muslimiin weeye oo weli waa wadaaddo wahaabiya ah wey waa xaajo cusub xaajo uguba weeye ikraahu ninku hadduu sheegto kul man iddaca اlkraaha waa la dayn caalim qaba anuu ma garanhaya fi harc اislam fii culamaa اlmuslimiin nin imaamo muctabar ah oo qaba nin walbo kufri ku dhaco oo gaalnimo ku dhaca marka dhab la siiyo waa sidee waa la i qasbay iska tag mukrah baan iska tag nin caalimo muctabaroo qaba anugu ma arag bacdu ahli اlbidac warar baa laga soo gooriyaa laakiin culammada muslimiintu xataa minhaajka matniga minhaajkeed akhrisataan ee soomaalida dalabadooda ay haddana sigiiska lagu akhriyo kitaab ulxuduud markaad tagto baabu ridda feeri markaad kitaab ulxuduud tagto baabu ridda toos u feeri meel kasta waa saas ninku ikraah buu sheegtay xaaladdiisaa la fiirin qaraa'inta iyo shawaahidda meesha taalla ikraahu sheegtay ma ikraah xaqiiqi ahaa mise maya maalan ka an yakuuna asiiran fii aydi اlkufaar gaalnimaa lagu soo caddeeyey laakiin maxbuus gaalo u xidhan buu ahaa ka xoog badan ikraah buu sheegtay waa la aqbali ninkaa waa nin la waaba asiiri laakiin fii daari اlislaam buu joogaa xarakatu shabaab almujaahidiin meelahay ka taliyaan buu joogaa xisbigu meeluhu maamuluu joogaa gaalnimuu dhex fadhiistay dhabbaan sinay war waa sida waa la iqasbay yaa ku qasbi kara beentaa weeye leexadaan ku saaran imaa an tatuuba wa imaa an leexada lagu saaro lianna xaaladaada iyo qariinada meesha taala tukadibuka shaarixa kamaaludiin addamiiri annajmu lwahaaj fii sharxi اlminhaaj markuu cibaarada nawowi sharxaya wuxuu le wakadalika in kaana fii daari kufrin wahwa mukhlan sabiiluhu waxaa la mida oon ikraah loogu cudurdaaraynin hadduu daar kufri joogo oo uu gaalnimo ku dhaco xaggana uu sheegto in la qasbay laakiin u ahaa nin aliiq aliiqu rijli ah oon cid haysataba jirin nairobi u dhex fadhiyaa ama adisabuu joogaa gaalnimo ku dhacay dhabbaanse war waa sidee waa lee qasb oo waa iska socota ayaa ku haysta so adigu lagu haya maqaxyadaha galhayaas yaa ku haystaba xataa daaru kufrin ha jooge hadduu ikraaha sheegto ikraaha laga aqbali maayo haduu yahay nin fasaxan ibraahim dheeri kooxiisu miyaa la qasbay niman qasban bay ahaayeen wadaaddaha bayaanka soo saaray wadaad ka midaan weydiiyey bayaanka ka hor jacburkaygu soo baxay kadib eh, kooduna uusan soo bixin kadib baan weydiiyey wadaad wadaadaha ka mida shanta ah waxaan ku idhi balaayadan maxaad ka ogeydeen waxba kamaa ogeyn buu sheekhu yidhi maxaa hadda tale ah markii horey hawsha noo keeneen waxaan kula talinnay inay laba khayaar kala qaataan buu sheekhu yidhi ninkii jihaad iyo halgan diyaaru ay ah inuu hawsha sii wada doonahaya labadan urur xisbulislaam iyo shabaab ha u kala biro ninka kalena ganacsi iyo ummaddaa wuxuu u qaban karaa qaab hufan oo nasahan ha u wado laakiin gaala yaan loo gelin gaala yaan lasu dhiibin halkaasaan nagu istaagnay labadii khiyaaree lagula taliyey khiyaar ka mid ay qaateen oo ahaa inay gaalo u galaan biikhtiyaarihim wa iraadatihim xaggee igraaw yaallaa waxba hadda sheekha magaciisa magacaamayo laakiin kolle waa iska soo bixi doonta dhibka jira waxaa weeye meeshan ikraah ma yaallo wadaadduhu waa culumo ibrahim dheer kooxiisu culumo weey wadaadduhuna waa qina inay culumo yihiin ayaguna jahli ma aysan sheeganin waxay sheegteen ikraah bay sheegteen ma aysan sheegin khaطأu lisaan khaطأu اlficl qasdi waa la helay ikraahiu markaa ikhtiyaarka baabi'in jirayna meeshu waa ka baxay haaulaa'i laysuu bijahalatin walaa laysu mukrahiin waxay sheegeenna wax salla ma aha ciyaar weeye ta'wiilka noocaasa talaacub iyo takdiib baa loo yaqaanaa ta'wiilka noocaasa takdiib baa la yidhahdaa iyo muxuu ahay talaacub iyo ta'wiil lama yidhaahdo markaynu soo gabanna shantaa nina hawsha agaasimee la sheegay shariifkay la xugum yihiin iyo janaqo iyo muxuu ahaayey cabdiqaadir calcumar bay la xugum yihiin aniga go-aankaysa waa middaas wadaaduhu tajanus bay ka hadleen iyo kamaandhiya baasaboor anigay hawsha in la soo darxiya waa ku farxay waxaan oogu farxay wadaadihii jihaadka ka soo horjeeday ee halganka soomaaliyeed ay kula jirta gaalada diidana marka masalatu tajanus la baxsiyo waxay ku soo urursanhayaan shaykhu taaqiyatin min tawaaqiiti aliqliim iyo shaykhun maxalu eh, baxi ah fii takfiirihi wa islaamihi mujaahidiintana bannaankay kusoo dhacahayaan wadaad u nacamleeyo oo dacas u ah eh, ee labadan muxuu ahay qiliime shayaadiinta puntland iyo somalilan qayb baa noqonaysa oo shar kasta iyo baaba kasta iyo dulmi kasta iyo kufri kastoy ku dhacaan yac dhihi mahayaan sukuudkooduna marar badan taageeruba noqdaaba lagu baabiye mujaahidiinta iyo muslimiinta wax laga nafta lagaga gooyo cudurdaar waa yeelan karaan laakiin niman uun hadda haddii loo dhiilqaado laga helahayo in neef geela bislaysa ayay noqdeen waxay hoos joogaan laba nadaam oo kufri ah bay weliba lala shaqay ummadda amrahayaan wasarana qayb ka mida u yihiin oo shar iyo baailba iyo khayrba ay la qaadanhayaan nimanka gooni bay kaaga dhaceen waa gaalo samalianow kuwii soo hadhay yurub intii joogtay intii maraykan joogtay kenya intii joogtay ee mucaaradka jihaadka ku ahaa kamaandho iyo basaboor iyo waxay la wada taagan yihiin iyo british basabort iyo waxay la taagan yihiin bakti kale mutajanisin way bijinsiyatin dowlatin kaafira ayagaa laga niqaashi karaa magaalaa mise waa muslimiin marka wadaad laisku haysta muslima mise waa gaal oo mutajanis bijinsiya kaafira oo mucaarid liljihaada qayb wey wadaad hoos jooga iqliim taaquutiya hoos jooga oo shariya khayrba la dhexboodin asna meel wey mujaahidiintii hawshooda bannaankaay ku soo dhacday weligeedba xaquna bannaanku tegi jiray waxa la og yahay wey anugu ma lehi ninkii jinsiyad qaata mujarad kownii xaamil jinsiya dowla kaafiru u gaaloobahayaa ma lihi waxaase hariib ah adoo ka ayaan kitaabka muwadaw maalik cajalkii sagaashan iyo shanaad baan filahayaa taqriiban ayaan masaladan tajanuska wax ka tilmaamay bacdu ahlicilmi inay qabaan wadaadka waddan gaala ku nool jinsiyadiisana qaata biduuni cudrin sharciyin bacd ahlicilmi waxay qabaan waa faas ama waa gaal maxkamad baa laygu saaray toddoba waad baa igu maxkamadraysay oo waxaa lou yidhi hawsha ayadaa waxay keenaysaa qash baad dhiibaysaa iyo dow akhdarah shabaabkaad u sulxinaysaa bimacnaa shabaabow wadaaduhu in mas'aladii la soo celiyo markii ogaadeen ama absamo la difaacahayay la soo celiyo anna laygu maxkamadeeyey maxay tahay macnaheedu soo la isweydiiye ma aha hadday masaladu tahay xasaanka ibraahim iyo kooxdiisa ku taagan baa kamaandho wata meeshay ka galaan baan ka galahayaa meesha iyagoo ka galaan baan ka galahayaa intaas waxay la tahay walacalla in xilli kala masalada ka hadal hadda uun waxay soo gashay dawaaqiddii baa ina soo gelisay meesha munaasabatan ka faahfaahsan inaan kaga hadlo waa suuragal insha allah tajanuska afar qowl baa ku jirta afar qowl baa ku jirta saddex qowl ma takfirinayaan qowlna waa takfiriya afartaa qowl baan kulle aan ogaa culama mucaasiriinta asalkii labaad aynu guroobno qaala sheekh moxamed ibn cabdilwahaab alaslu thaani daaquudkii waynu soo khulaasanay ila ta hadda uun ahay intaas ku filan ba ilata wixii ka badan maba awood alaslu thaani amara allahu tacaala bilijtimaaci fi اddiin wanaha can اtafaruqi fiihi fabayana allahu hada bayaana shaafiya تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا مما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون الأصل الثاني asalka labaad amara allahu subxaana wa tacala ilahi wuxuu amray ummadda muslimiinta bilijtimaaci kulan iyo wadajir buu amray fi diini diinka lagu kulmo lagu wada socdo oon la iskhilaafin wanaha ilaahay ummadda wuxuu ka reebay fii kitaabihi wa calaa lisaani nabiyihi can itafaruqi fiihi diinka in lagu kala tago oo la kala fogaado fabayana allahu ilahi wuxuu caddeeyey haadaa shaygan ijtimaaca in diinta lagu kulmo la wada jiro ah oon xaqa lagu kala tegin ah bayaanan cadayn buu caddeeyey shaafiyan bogsiinaysa ruuxii maqla ama dhagaysta tafhamu ay ay fahmayso alacwaamu caamadu ay fahmi karto bayaan iska cad oo bannaanka yaalla oy ummaddu wada fahmi karto ilaahay caddeeyey wa nahaana ilaahay wuxuu naga reebay an nakuuna inaannu ahaanno oo noqonno ilaahay naga reebay kaaladiina tafaraquu sidoo qolyihii kala tegay wakhtalafuu ismaan dhaafay qablanaa horteen oo fahalakuu halaagsamay wadakara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay annahu amara almuslimiin muslimiinta inuu faray bilijtimaaci wadajir iyo wada socod fi diini diinka ay ka wada jiraan ay ku kulmaan wa nahaahum rabbi uu ka reebay can iltafaruqi fiih buu ilaahay sheegay in diinka lagu kala tago wayasiiduhu waxaa u kordhinaya asalkaani wuduuxan caddaan waxaa u kordhinaya shaaca ka qaadahaya mima waradad bihi sunna sunnada waxay keentay ee la soo aroortayoo min alcajab alcujab axaadiisa badanee aad iyo aad loola yaabo wey axaadiis aan yarayn oo carakawa ah oo mutawaatir kor u dhaafi boqol xadiis laba boqol xadiis kor u dhaafaysaa ku timin masalatu alamri biاlijtimac wannahyi can atafaruq qur-aankii besaaba ummadda ku fillaa weeye laakiin nabigu intaa kuma daynine waa sii caddeeyey waa sii sharxay wa yasiiduhu wuduuxan ay tibyaanan caddaan waxaa u kordhinhaya iyo muxuu aha shaacka qaadid iyo wixii shubha shubaha meesha ka saarhaya mimaa kii baa wuxuu kornaya waradad ay la soo ratay bi maagaba asunatu sunadu min alcajabi ay min alaxaadiid alkaiirati alkaahira buu sheekhu u jeedaa fii dalika fi اlamri biاlijtimaaci wannahyi can اtafaruq uma intaa kadib saara almru arrinku wuxuu noqday arrinkii muslimiinta asalkii saa u caddaa ee diinka in lagu kulmo ahaa in lagu kala tegin ahaa ee ilaahay u qaada dhigay nabigu uu bayaamiyey wax aad iyo aad loola yaabo nabigu uu daba taagnaa hawsha uu sharxaayey arrintu waxay ku gabagabowday oo waagii dambe ku dambaysay ilaa ana aliftiraaqa kala tagu inuu noqday fii usuuli diini diinta usuusheeda lagu kala tago kan waa shiici kan waa muctasili kan waa qadari kan waa jahmi kan waa ashcari kan waa maaturiidi midkan waa wahaabi bowdya gaaba la kala teg fii usuuli wa furuucihi furuucdii lagu kala tagay kan waa shaafici kanna waa xambali kan waa maaliki kan waa daahiri kan waxaw waa thawri kan waa jariiri kan waa khusaymi waa badanya midkan waa jacfari la kala teg zaydiyo xanafi huwa alcilmu walfiqhu fi ddiin in caqaa'idka lagu kala tago layskhilaafo iskhilaafo ayagoo weliba islaamka u nasab sheeganhaya furuucdii fiqigeedna lagu kala tago ayaaba iimaan iyo tawxiid noqotay tafaruqii baa diin noqdayba meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ijtimaaca diin ah tafaruquna waa diin darro nabiguna uu tibaaxo u qaada dhigay intaa waxaa ka dambaysay hawsha cagsigeed in diinta laga dhigay atafaruqu fi alcaqaa'id fi alcamaliyaati waalfarciyaat eh, in lagu kala tago huwa alcilmu waalfiq haddaad tiraahdo maxaad ahayd maxaad tahay hebel hebel baa leedaha madhabkeed haysataa madhab ma haystay kitaabkaas iyo sunnadan ka adeegtaa waxaa tahay mubtadic khabiifa man laa shaykha lahu fa shaykhu shayطaan shayطaan baa kuu sheekh ah madhabuka madhabun shayطaaniyu wey halkaasay kula maraysaa ibnu bata cafwan ibnu shaahiin imaamkii abu xafs yaa la yaabay khilaafka fiqiga ee udhexeeya muslimiinta ayuu wuxuu yihi anugu saacadda laga bilaabo maa madhabuka madhabii ana muxamadiyu lmadhab buui laga bilaabo muxamadiyu lmadhab madhabka muxuu maxaa tahay muxamadiyu lmadhab oo la dhaqaajin waayo aayad iyo xadiid ii keenan wax kala socon maaye geeska intii la geliyay wix ka raacay baa ka raaca a'immada muslimiinta nafsa shay ninkii madaahibtaas madhab ka mida qaadan waaya ku hoosgaban waaya malagii baa galay sindiiq ibaaxi ah khariban wahaabyadu waagii cusbayd ee soomaaliya geeska afrika ku cusbayd carcarta u dambaysa aynu ka hadlaynaa waddan kuma cusbini khuraafiyiinta annaga uga soo horraynin laakiin carcarti dambe dhuunta waxaa loo galay waaa l maaad madhabkeed haysataan madhab ma haysanay dheen khud caqiidataka annagana weydii iyo kitaabu tawxiid iyo baqara laga bilaabo qur-aan laga meel la saaro iyo buluuqul oo weli waaga aan la kaluufi karin oo daciifkiisii macal saxiisa aan isku wadanay waxaa la nimankan waxaa waay madhab ma shayaadiin wey shaydaan baa u madha yaa u sheekh ah waa dhaqan la yaqaan sheekhu wuxuu ku yidhi marka tafaruqi noocaasa fii usuuli diin wa furuucihi wuxuu noqday huwa alcilmu walfiqu fi ddiin wa saara alijtimaacu kulankii wuxuu noqday fi diini diinta lagu kulmo laisku raaco laa yaquuluhu ilaa zindiiqun aw majnuun war diinkaha lagu kulmo oo madaahibtan culumaa iskale waa ijtihaadeen wixii khayr ah laga qaato waxay ku gafeenna ha loogu cudurdaaro ayaga ha loo duceeyo laakiin diinta kitaabka ilaah laga qaatay iyo sunnada nebi maxamed iyo ijmaac saxaaba iyo aahaaru asaxaaba wataabiciin ha lagu qaaftoomo culummada fahamkoodana ha la kaalmaysto haddii wax laisku khilaafo minhaajkaan loo noqonin kitaabka ilaaha loo noqday iyo sunnada iyo saxiixankaa lasoo qaado warkaa ninka la xaadira waxaa zindiiq wey ama waa majnuun majaaniin wey majaaniin qaacidada sheekhu aad buu u tilmaamay <clears throat> hadalkan hadal qiimo badan wey fii fawaa'id alula asalkan weyne cadiimka sheekhu asalka uu ka dhigay waa asalka tawxiidka xiga wey bacda tawxiidi billahi subxaanahu wa tacaala waajibka inoo yaalla waa alijtimac calahuna ilaa wa antum muslimuun maxaa daba yaalla wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xabliga ilaahay kow kitaabka weeye tawxiidkaana loo jeedaa iyo furuucdiisii in lagu kulmo waa qasab weeye walaa tatafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum ilaa aakhiri alaayaat sunnadu in badan bay soo an aqiimu diina fi suurati shura walaa tatafaraquu fiih walaa tanaasacuu fatafshaluu walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat qur-aanku hawshaas aad buu usoo celceliyey waa yar tahay aayad madani ah suuro madani ah oon masaladan wuxuun ka tilmaamayn in la helo ijtimaacu waa gundhigii diinkeenna wey waana asl min usuuli اdiin saa darteed ba culum waxay yidhaahdaan furuucda fiqiga laisku khilaafay waan iskugu dulqaadanaynaa maadaama ijtimaacu iyo wadajirkuu asal yahay anugu waan qunuudahay adna qunuudka ma ogolid fartaan anugu dhaqdhaqaajay adna waa diidan tahay bisimkaan la jahra aduguna ma ogolid hawlihii noocaasee furuucda ahaa waxaad aaminsan tahay alaklu min luxuumi libili inuu yahay naaqid min nawaaqid alwuduu lixadiisayn saxiixayn aduguna waxaad tii maye waa labada xadiis mansuuq weeyo kaana aakhiru aakhirulamrayni min rasuulilah tarku lwuduui mimaa masatu naar bay galeen baa tir mansuuqiin wey foodaanu isgelinay intaynu kala tegi lahayn waa ka wada soconaynaa ummaddaan fiirina xagee u badantihi in loo qunuya raba waa ka sid allaahuma hdinaa fii man hadayt ha socoto ha israacdo ilaa ay ka bislaan hayaan waa wadaynaa bisankan oo la jahraynaa fartaan joojinaynaa oo hal mar baanu taagaynaa yacni wayustaxabu tarku lmustaxabi lita'liifi mu'aqatan waa qaacida wey waxaa la sunneeyaa shayga sunnada in laga tago ummaddu say u wada socoto laakiin mu'aqatan wey in shayga sunnada ah looga tago gebi ahaanba khatar wey bal in lagugu jahada marka laga yaabaa wayustaxabu tarku lmustaxab ay lmasnuun lilta'liifi mu'aqatan intay ummaddu ka bislaanayso waan u gaadinaynaa way baranhaya waaga dambe sooy masale fiqiga tahay salafku isku khilaafeen taabiciin isku khilaafeen saxaabadu madaahib ka leeyihiin masaladii bay ogaanayaan intay laakiin ka bislaan hayaan baasha hadda ka waanigeed tilmaamay akhdadii aynu gallay haddaynu wahaabiyeenay ka mid tahay soomaaliya markaa timaadeen waxaa ka bilowdeen muxuu ahaayey bisinkoo la saraysto ummad shaaficiyo ohoo laba kooxood u qaybsan dariiqooyin iyo axkaanley ah yani tabaqadan waxaan ka hadlaynaa cilmiga ah atabaqa alcilmiya min asoomaaliyin waxay ahaayeen laba kooxood marka lasoo laisku soo qabto niman axkaanleyo ashaacira iska ah oo kutub loo yaqaan sabcatu kutuba yarra akhrista oo kadeed ah iyo dariiqooyin waxay ahaayeen wata muxuu ahaa baal faraaqiil iyo saalimow iyo dadka muxuu aha baadho oo cawdhan dinaahiyo dinnaahiyo diinba aan tukanin oo ibaaxiyiin oo baatiniyo ah bay isu dhex yaalleen intaan aayar kale mihanoon fiirinno nimanka fuqaada axkaanladii minhaajka yaqaanay irshaadka akhrin jiray ee qudaadda ahaa ee gabdhaha meherin jiray ee markay xaq wax dhaca wax simi jiray nimankii intaan soo dhawaysa labana niqaashin kulli waa isku xaabqaanday khuraafo suufiya fooda geliya kulligood kii saalimyoga watay iyo faraqyaha iyo kii minhaajka yaqaanay o dhan ba isku haya raacay haddaa laakiin aan kala jebin lahayn oo nimankan xooguu cumaamaday iyo xooguu timirahiyo ee barfuun la socday iyo kitaab iyo sheekhow la yidhahdo loo loo khidmeeyo way soo dhowaan lahaayeen aad bay u soo dhowaan lahayeen ma aysan fogeynba maxay axkaanleydu iyo duruqa suufiya col bay ahaayeen dagaal xun baa u dhexeeyey aad bay u kala fogaayeen xataa dariqooyinka col ahaa saalixiyadii waa taqana wuxuu dhexeeya daqaadiriyo waa garanaysaa iyo xataa weysiya idan hawsha ma aanan yeelin taa marka laga soo tago siyaasad xumada laga soo tago haddana furuuc baan ku bilownay far la la welaan welinhayo war maxaa joojiya qabta salaadii badlad xarakaad alaau xarakaatin mutawaaliyaad baa dhacday batala salaatuka baa ka dhacda annaga waxaa dhidhi wax buray ma jire kulligeed baa soconaysa waa kala fogaanay saa ma tahay mise ma ahayd oo xusutaan bay la tahay ayib ilaa ay gaadhay mid ka mid a ah in farta la jabiyey baf farta inay jabtay nin ka mid a ah wadaadihii ilaa ay gaadhay nin baa ku dhegankaasu maroojiyey baf bisimkii waa la siraystay ninka maba yaqaanaba shaafici wey intaana lagu soo ababiyey labaatan fac buu saa soo dhaqmaayay bisnu in la siraysto ama laga tago madaahib jirta inay tawarba umahayaba qira ay akhrin jireen abi camar adoori riwaayad akhri jireen waa ka tagnay riwaayatu xafsin can casim baa ka sii daynay kafirin kaafiriin baan nidhi tacmal yacmalunaan nidhi nimanku qur-aanki waad ku khilaaftay akhrisanhayeen salaadday tukanay waad ku khilaaftay madhabkii xanaabilaan u kellay shaaficiga xanaabila naga qabsadaan nidhi rawdulmurbic iyo waxaan keennay zaad almustaqnic iyo iyo zaad hawlahaasaan keennay dariiqadii nin ku khilaaftay madhabkii shaaficigaa ku khilaaftay qiraa'adii ku khilaaftay uu akhrinhayey xataa waxaan ku khilaafnay duubkii way duuban jireen waan soo hagoogannay duub bay kawran jireen go' shaalana waa qaadan jireen wadaaddu go' shaal intaan dhigno sarwaal isku soo jufnay shaadh baan waxaan usoo qaadanay cumamada hagoogan ama madaxo yuuqan baan soo daynay ninkii meel u caymatayba ma jirto inuu kula dagaalamo waa qasab ninkii reer ka saartay mogta geel asagaa ku jiray reerka asagaa dhaqahayay asagaa qor ka ahaa fooda intaad gelisay baad dhulkii oo dhanba ka saartay garaa'o maadan daynin cumaad qaab loo qato maadan daynin khidmadii xataa iyo ixtiraamkii yaraa ee taqdiirku la waad ku ciyaarteen in xoguhu la ixtiraamo oo mararka qaarkood la seer dhunkado oo waa dhib ma laha maxaa le abadan cibaada ligayr illahi wey taqdiis alashkhaas shirk waxaa iyagu hawl khatar u ah hawshaa iyadu in badan oo tawxiidna waa ku saxnayn oo tawxiidkii wixii ku saabsanaa boqolkiiba boqol baan ku saxnay laakiin furuucda fiqiga qaabkan oola dhaqanay qoob saxa ma ahayn qaab siyaas sharciya waafaqsan ma ahayn marka dib in loo saxay u baahan tahay almuhim waxaan oga jeega wada jirku waa asal min usuul اdiin wixii wadajir e, xamili kara oo dhan waa ka wada jirayna waxaan xamili karin haddii caqiide iyo asal weyn oo lagu kala tagaayo isagoo gooni wey amaa sunnadu asalkan wax badan bay ka tilmaantay minha waxaa ka mid ah man axaba minkum baxbuuxat اljanna falyalzam اljamaca jannada waasaceeda iyo wanaageeda ninkii doonaya inuu ku dhex dabaasho muslimiinta wadajirkooda ha ogaado faina الshayطaana maca alwaaxidi wa huwa min اlاثnayn abcad waxaa ka mid ah qowl sal ly slm ana aamurukum bihamsin bikhamsi kalimaatin amaranii bihi llaahu bihinna allaahu shan weedhood baa idin farahayaa ilaahay fara inaan idiin sheego kow alsamcu waltaaca waljamaaca walhijratu waljihaad shantaa qodob baa ilaahay yidhi ummadda u sheeg waa idiin sheegahaya xadiis saxiix xadiidka alxaaris alashcari alsamcu ismaqal ninka amiirka la maqlo la dhegaysto wataacatu in la yeelo wixii khayran macsiyo ahayn waljamaacatu wadajirkiga kulanka walhijratu shirkiga kufriga gaalnimada iyo dunuubta in laga hijroodo waljihaadu in gaashaanka loo dururo gaali wixii la halmaala shantaa weerood qabta le kuna dhaqma nabigu ummada wuxuu ka reebay taxaasudka tadaaburka taqaatuca in laisgooyo wuxuu amray in waa la ahaado siduu ilaahay u amray axaadiis badan baa hawshaa ku timid balna wuxuu ihi alfurqatu cadaab waljamaacatu raxma kala tagu waa cadaab iyo imtixaan iyo balaayo wadajirkuna waa naxariis nabig wuxuu sheegay muminku inuu yahay yalif wayulaf walaa khayra fi man laa yalifu walaa yulaf ruuxa muminka muslimiintu la qabsada waa isfahmaan waa dhex joogaa laakiin munaafiqu shaydaanku khayr ma laho lalama fahmi karo cidna ma fahmi karo alwaajib cala lmuslimiin an yakunuu ummatan waaxida cala acdaa illah litaxqiiqi dalika wuxuu u baahan yahay in laga midooba alwaxda ummaddu inay midoobaan amaama acdaa'iha wa fii diina ay ku midooba waajib diini ah wey waana asal min usuuli shariica laakiin suuro geli mayso ummaddu inay midowdo ayagoon ku midoobin fii asli alcaqiida saxaabada iyagoo intaasoo qoys ah oo intaasoo qabiil ah oo weliba waagi hore dagaalla ka dhexeeyo oo isbaabi'in jiray bay midoobeen calaa kitaabillah laakiin taxta aslin waaxida min addiin haddaan marka asalki diinta aan lagu midoobin iman mahayo midnimada xagga camaliyaadka iyo waxqabsiga ah marka tawxiid alcaqiida waa awalan shayga caqiidada iyo waxa ruuxuu aaminsan yahay iyo tawxiidka in lagu midoobayo waa awalan waxyaabaha ka qayb qaata in lagu midoobo muslimiinta ay midowdo waxaa ka mid a ah tawxiidu luqaatiha hal luqa ummaddaadi loo sama isfahmaysa gaaladu hadda reer yurub iyo reer galbeedku wuxuu ku tartamaa nin walba iyo gaalada kale inuu faafiyo thaqaafadiisa iyo luqadiisa leanna luqadan waxay xambaarsan tahay adabiyaad suluukiyaad akhlaaq manhaj bay xambaarsan tahay mahmaha ingiriisa ah waxayd buu kuleeyay mid soomaliya waxayd baana tiraad mahmaha ingiriisa talyaani wuxuu ku mahmaahaa maxaa la baashana la cabsiyey haqaafo talyaani buu wata iyo mid ingiriis mahmaha soomaliya mama yaqaanaba mahmaha mukaamba waxay tahay mukaamba maxaa nala gaadhay shala aragnaybay way dhooban tahay ummaddu in luqadda laga midayo muhiim jiddan wey carabigu inuu faafo oo dadka muslimiinta saddexdaa asal ummad hadday ka midoodo isku mid ka noqoto ma jabto waa israacdaa laakiin dadaan isku caqiide ahayn isku af ahayn oon isfahmi karin isku taariikh ahayn in laisku keeno waa adag tahay labadan kale waa muxasinaad iyo muqawiyaad wey laakiin asalku waxaa weeye atawaxud fi alcaqidati waaliimaan waxaa ka mid a ah waxyaabaha ka qayb qaata ummadda midaynteeda haqaafada ummaddu inay ka midaysan tahay manaahijta wax laga baranayo manaahijta wax laga baran ummaddu meeshay wax ka qaadan waa in ummadda laga miday bimacnaa masdaru talaqi meeshaan wax ka qaadanayna waa xaggee kitaabka ilaahay sunnada wixii soo dhaafa ijmaacu lmuslimiin haddii la waayo aqaawilu saxaaba waataabiciin a'immada muqtadaa bihna matbuuciinta ah masaadiru talaqi meeshaana wax ka qadanayna wax ka baranayna iyo manaahijta haddii la ay midaysan tahay adna waa isfahmayna almarjiciya itixaadu almarjiciya iyadna waa asal asaasi ah dadku hadday iskhilaafaan oo ismaan dhaafaan bini aadam iyo bashar baa layahay xagee loo noqon duqey baa loo noqon mise kitaabka ilahi baa lagu kala bixi meesha loo noqon meesha wax laga qaadan caqiidada taariikhda muxuu ahaayey maxaan ku dhahday luqada waxyaabaha haddii laga midoobo ummaddu inay isla jaan qaado waa suuragal saa darteed qaacido waxay leeyiin gaaladu haddaad doonayso an tufsida ummata min alumam fakharib taariikhaha wa haqaafataha wa luqataha waa qawaacid ay leeyihiin qolyahan reer yurub weeye markaad ummad rabto inaad baabi'iso waa inaad kharibta haqaafadeeda ood ku beddesho haqaafa gharbiya itaaliya biritaaniya ingiliisiya bakti ku bedesho qaab dhaqanka taariikhdeeda bedel taarikh cusub aad u samee foolkaano weyn baa qarxay adduunka saasuu ku imaaday saasoo dhulka loo kala bixiyey dadku waag hore daanyeeray ahaayeen kadib bay sayntii go'day faraag hagaagay dad bay noqdeen ka dhaadhici balaayo markaad taarikhdeeda kharibto oo haqaafadeeda kharibto waxaa kuu soo bixi shacab mamsuuq ah shacabka mamsuuqaa waxaa ka dhalanaya caqiisada in la kharibo taarikh lama yaqaanaba reeyan waxay dhaheen siirada lama akhriyo siirada lama maxaa yeelay siirada wuxuu akhriya yakuunu irhaabiyan khaarijiyan jihaadiyan bay naga dahay siirada abadan sidaa darteed maraakisulyaman asalafiya ay ku sheegeen kamaa zacamuu siirada laguma akhriye laguma kutuba siyar mamnuuc wey ama kitaab xadiida lagu akhriyey ama xoogo arbiciina lagu jacburin iyo muxuu ahaaye ajrumi iyo eh, iyo usulfiqo waraqaadi wax laga akhriyo ama in durulbahiya ah abadan war maad masaajidan ummadda ka akrinaan sila nebi maxamed abad waa waxay noqon khawaarij bay noqon khawaarij irhaabiyiin jihaadiyiin bay noqon hayaan kutub alxadiidu waa siiro laakiin salafku waxay leeyiin kutub gooni oo kutub almaghaazi loo yaqaano gooni loo alifay abubakr ibn abi shayba alifay waaqidi baa alifay imaam aan kitaaba siiro khaas aan layn waa yaryahay leannu siiradu waxay la dheertay kutub alxadiid waa musalsalkii nebi maxamed taariikhti nooleed oo socoto wey xadiidku kitaabu tahaara xadiid siiro khuseeya kugu iman kitaabu alxuduudna mid baa ku iman kitaabu alcudqi waalmukaataba mid baa ku iman wixii iskugumaa kaa xidhno laakiin kutubu siyar min bicثati muxamed ilaa wafaatihi oo musalsala wey oo xadiidi ah dhacdooyinkii halgamihii waa marka waxaa wey waxaad khadbad qabsanaysa marka waa dariiq toosoo daaragta ah wey marka lama rabo inaad duba cagta la hesha meesha iyada ah ilaa khaarijii takfir baad isu bedelaysaa imaam aan kitaab siira khaas u lahayn waa yaryahay kutub almaghaazi baa loo yaqaanaa kutub asiir baa leedaa abu isxaaq alisfarayini muxuu ahay fasaari baa qoray kitaab asiir leedaa aad u qiim badan awsaaci baa iska leh shaafici baa umka kule kitaabu siyar imaam aan lahayn ma jiro hawsha ayada way ogyihin culmo waa yaqaana masalada iyada ah nabiga taarikhda in lagu khulaaseeyo muhiim jiddan wey ayib marka ummaddu inaha in la helay ku midoobi kartaa nabigu sal ly slam wuxuu ka gaadhay midowga muhiimadda uu leeyahy qiimihiisa wuxuu ka gaadhay hadday muslimiintu wada socdaan oo nin uu khilaaf bilaaba ninka hala dilabo asagoo nabigu yidhi lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli imri'in muslimin bigayri xaq adduunkan oo dhanoo rogmada waxaa ka culusoo ka daran ruux muslima xaqdara lagu dilo nabigu asagoo sidaa hawsha u dhuujiyo u adkeeyba haddana suban wuxuu yidhi umma doomeedaysano wada socota ninkii fadqaalla iyo khilaaf ku abuuray ee kala jabiya ninka adduunka la dhaafiya kaa'ina mankaan aalu beyti rasuuli allah ka dhiga hala dilay bu adunka la dhaafiy man ataakum wa amrukum jamiicun yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaa'ina mankaan lanna midnimadu iyo wadajirku halis waa muhiim jiddan haddii aad lagu kala qaybi waa kuu dhammaatay ta'ba aribaaxu ida jtamacna takasuran wa ida iftaraqna takasarat axada haddii warma laysku qabtay ula waaweyn lama jebin karo lix ulood culus hadaad tirada waan low baan udhigi low waa ku xanuun adaa jabahaya laakiin mid mid haddaad u qabato baf baf shanta waad kala tuuraysa ummaddan waa in ay wada socoto tawaxudku muhiim weeye nab wuxuu la gaadhay xadidka abi sacid bin khudri fi saxix muslim wahayri waad garanaysaan haddii madaxweyne aan beeca la galo dooranno ay koox muslimiinta ka mid a ah mid labaad doortaan labadan kii dambeeyey mooyeen kawramayn ka dambeeyaan dilayna daima muslimiintu mid caleemisaanoo doorteen ikhtiyaar fiicanna ay ku doorteen nin musliman uu yahay kan dambe muxuu ahaa fadqeello weeye adduunka la dhaafinaya idaa buyaca likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhuma laba madaxweyne haddii la wada magacaaba kii dambeeya ha la dilo nabigu ma dhiiggu ku haliilahaya islaamka kuma haliilahaya oo nabigu wuxuu kuu caddaynaya usuulu shariica midnimada ayaa ka muhiimsan fardigaa dhibka badan adunka la dhaafiyo marka nabigu meel adag bu hawshaa ka istaaga cumar baa isna asalkaa taqriiriyey markuu dhimanayay dardaarinta waxaa ka mid ahaa haddii aan dhinto muslimiintu hadday nin magacaabaan qaybo kami ah iyagoon laga tashanin dila buuri man ta'amara calaykum bigayri mashuuratin min almuslimiin fadrib cunaqa buuri haddii nin markaan dhinto uu nin soo boodo buuri oo ay la magacaabo amiir iska dhigo asagoon ummaddu aysan ka tashanin mujaahidiintii iyo saxaabadii iyo raggii aan magacawnay iyo muhaajiriin ansaar aysa iska arag hadduu ismagacaabo asagii inta macdo halalaaya buuri asalka nabi maxamed daba taagan yahay khaliifatu rasulilah sal slam hawsha hawl iska aad u adag weeye waxaan leenahay iyadoo sidaa tahay haddana khilaafku inay ummaddu iskhilaafayso waa shay fitri ah oo daruuri ah bimacnaa khilaaf la waayi maayo laakiin waxaa muxaramka waa atafaruq carab laba daan iskugu dhowo waxay dhaheen soomaalidu hee way isqaninaan ama waa isqallacaan ama way isqoonsadaan waxaa tidhahdaba marka khilaaf lama waayo asbaab baana keenta waynu sharxi doona qaybo ka mida ah, laakiin waxaa la diidan yahay waa in la kala tago kala dhimashadu iyo kala goyitaanku kala tegidubaa yaa xun mooyeene ma aha khilaafka hore ee ismaandhaafka ama ra'yiga iskhilaafahaya ama aragtida kala duwan culays ma laha haddaysan keenin fidno iyo ka tafaruq iyo kala tag iyo isgoyn walow shaaa rabbuka jacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk walidalika khalaqahum walilkhtilaafi khalaqahum waa tafsiirka saxda awey inay iskhilaafaan baaba fitrada ka mida ah iyo khalqooda ka mid a ah inay iskhilaafaan waa min fitratihim waa daruura bashariya wey waa sida ay xasan albasri iyo ibnu cabaas iyo jamaaca min asalaf ay ku fasireen aayadda una doortay imaam lmufasiri abu jacfar aabari fii tafsiirihi idan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaran uu qorsheeyey tashriicin mahayo sharci ka dhigi mahayo khilaafkiisi ayib ikhtilaafkii ismaandhaafkii waa daruuratun qadariyatun kowniya sharciga ilaahayna xarimi maayo waa xaaraan khilaaf ma dhici karo haddee allow adaaba qadarey waa daruuro taalloo fitri ah laakiin waxaa la diidan yahay tafaruqa kala tagga la diidan yahay ikhtilaafku waa carabkeenni baa kala duwan akhlaaqdii baa kala duwan cilmigii baa kala badan isku caqli lama aha isku awood lama aha waaqic baa kala duwan asbaab badan baa keeni khilaafka asbaab buu leeyahay qadariya oo kowna uu leeyahay mid ijtimaaci ayuu ah leeyahay wa maca dalika waxaa la diiday in muxuu ahay la kala tago walow shaaa allahu lajamacahum cala alhudaa falaa takuunanna min aljaahiliin nebi allow waxaa leeyahay ha noqonin qolyaha ha ku darmanin oo moodahaya dadku inay qasabtay kulligood inay isku caqiido noqdaan noqon mahaya kulligood inay salcan suuragal ma aha basharkao dhanba allaa baan qadarin ba hawshaa iyada marka adugu intuu ku rumaysee ku raacda isku day inaad midayn karto shareicadu marka waxay qarirtay si hawshaa loo taxqiijiyo waxyaaba keeni kara khilaafkay bannaysayba alijtihaad baa la baneeyey waa sabab min asbab اlikhtilaaf qiyaas baa la baneeyey oo laga dhigay asl min usul mxuu ahy aladila usul isdilaal baa laga dhigay khilaaf buu keenahayaa qiyaaska cilladiisi baa laisku khilaafi tawafuru arkaanii baa laisku khilaafi isbau shuhuudi baa laisku khilaafi ninna wuxuu waaba saxi nin waa baail qiyaas maca alfaariq weeye ijtihaadkaa la fasaxay masaa'ilka naska aan lahayn idan ijtihaadku sabab khilaaf keena weeye sharcigu markuu wuxuuba fasaxayba masaa'il ay daruuro inay khilaaf keenaan buu fasaxay taa marka waxay kuu keenaysaa khilaafku sidiisa xaaraan uma ahee waxaa xaaraan waxa hee ka dhalan haya khilaafka qaarkii ee tafaruqa ah marka waa in la xakameeyo nabiyullaahi daawuud iyo muxuu ahaay wiilkiisa sulaymaan baa isku khilaafay xukumkii yaraa mxuu ahaa beerta wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxard ilaahay markii dambe daawuudna waa u garaabay sulaymaanna waxaa le fahmnaha sulaymaan wa kulan aataynaa xukma wa cilma idan xadiidka camr bn caas fi saxiixayn idaa xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan xaakim waa nin kastoo wa xukumhaya laba wiilba allaha ka dhiga lagu keene laba arday baa ku yidhi anaa farqu xaakim baa tahay inaga kusoo marra fisaa sharciya adoo macalin ah hadday laba wiil tartaba anaa ka afar quruxsan iyo anaa ka afar quruxsan oo nin walba intuu waraaq soo bixiyo uu kuu keeno ood isha ku muddo haddaad sidii kula quman sheegto ood ku habsato ajraan baad leedahay haddii aad la gafto waxaad leedahay adoo ikhlaas la yimid oo aan xaglinin hal ajar ay xaakimin calaa ayi mas'ala wey ida ijtahada alxaakimu faijtahada ay istafraqa wascahu wey wax kastoo awoodo cilmi ama aqoona la yimid falahu ajraan hadduu gafana hal ajar buu leh idaa ijtihaadka baa nabigu fasax sal ly slam xadiis waad garanaysaa cabdullahi bni cumar bani qurayda nabigu wuxuu yihi casarka yaan duhurka lagu tukanin casarka u ah soo mahay bani qurayda koox amarkii sidiis u qaadatay ilaa ay tageenoo dul fadhiistay maysan tukanin kooxna dhexday kusii tukadeen famaa canafa axad alfariiqa riwaayada muslim nabigu labada kooxood midna muusan caanaanin nin walba nasku ku dhaqmahayay wadaadaha xadiidkan waxay u daliishadeen in mujtahidiinta aysan tacniif lahayn mujtahidku hadduu fii la nasa fiih ku ijtihaaday laa yucanaf fima la nasa fiih hadduu laakiin masala nasa ku ijtihaaday oo uu khaldamay haddii ijtihaadkiisu u oofsaday shuruuddii iyo wixii loo baahnay imkaaniyaad ahaa laa yucanaf haddii laakiin xoogo gaabin iyo gaasirid aanu ka dareenno maca ana fi masala ana almas'alata mansuusa waxaan leeya tacniif buu leeyahay leanna xoogu gaabina taqsiir baa lagu tuhmaayaa asalka asagaa saxaabadii baa taqriiriyey ajmaca asaxaabatu in masaa'ilka khilaafiga ee ijtihaadiga ee naska lahayn nin walba qudradiisa bashariga iyo cilmigiisa wixii uu ilaahay ka karsiiyey markuu ku ijtihaado inaan lagu kala tegaynin oon laisku goynin bay asxabada isku raaceen ayagoo iskhilaafsan fi lmasaa'il bay isku hogaansamayeen xaggana wada socdeen marka ikhtilaafku waa ijmaacu saxaaba inuu khilaafka saa'iqa oo musallam yahay laakiin kala tag hadduu keeno kaafirna wey lamana ogolo ijmac culimadu soo guuriy antaa inay saa tahay nawowi qaadi ciyaad shaatibi kulli waa soo guuriyeen ikhtilaafka asbaabuu leehay asbaab baa keenta minha waxaa ka mid ah sabab adilada qayb yaa khilaaf keeni karta daliilku marbu wuxuu yahay khaas marna waa caam mar waa mansuuq marna waa waa naasikh mutlaq iyo muqayad caam iyo khaas mar waa amar istixbaab baa lagu xambaari mise nad lagu xambaari wujuub adilada laftirkeeda ayaa aragtida ay culummadu iyo mujtahidku ka qaadanhayaan bay isku khilaafi karaan qaabka ay u siyaaqaysan tahay bay andaartu ku kala tegi kartaa iyo aragtiyooyinku adilada laftirkeeda ayaa mararka qaarkood mahaar lil khilaaf noqon karta waxaa noqon karaa sabab khilaaf noqon karaa buluuqeeda ninbama soo gaadhinba adigu kun xadiid ba haysata oo masaladan ka hadlaaya ninna laba xadiid buu la fadhiya ninna maba soo gaadhinba meesha axmed uu la fadhiyo afartan kun oo xadiid mid maxfuudati uu ka doorto meel loogu qoray abu xaniifa saddex boqol buu la fadhiyey saddex boqol oo xadiid oo shaaficiya dhexeen ko toban baa ka asaxday yihahdeen ko toban baa ka asaxday yidhahdeen shaaficiyu ibnu xibbaanna wuxuu yihi saddex baa ka asaxday fi ducafaa walmajruuxiin saddex baa ka asaxday almuhim dadku isku awood ma shaafici wuxuu lehay axmedow xadiidka igaga fiicane ama kuufi ha noqdo ama ciraaqi ha noqdo ama xijaazi ha noqdee xadiidka agtada ka sugnaad ii sheeg anaa ka shaqaysanoo wax kala baxaayay hawsha istimbaadka shaafici baa ku xoog badnaa laakiin xifdiga iyo qabashada hawlan axmed baa ku watay shaafici marka waa sallimhaya ruuxa ha ka yaraado oo aad ba axmed ooga yaraa shaafici wa maca daalika wuxuu yidhi fanigaada igaga fiican xadiidkii asaxa agtaada ii keen aan shaaruq waan kala baxo muxuu ahayy wixii dheefa ku jirtee ee fiqiyaada idaa dadku muxuu buluuqa axaadiidta iyo sunanka iyo adilada baa sababu khilaaf noqon karto nina ma aysan gaadhina waa gaadhay nin in yar baa ka gaadhay nina xoolo badan baa ka gaadhay sababka ikhtilaafka waxaa kaloo keeni karaa sabab badan minhaa dabaa'icda quduraadka basharka ruuxa dabiicadiis ruux baa faahim daki ah oon wax libirhsan la soo baxaayo oon xadiidka waxba uusan kaga dhumanayn nin baa xadiidka wuxuu laysa fii ilaa sabcu masaa'il buur toddoba mas'ale basaa ku jirta ibnu jariir baa qabtay saddex boqol iyo lixdan mas-uul ka saaray oo fiqi ah wadaad dambe oo ah, kun iyo lixdan mas ka saaray dadku ma sinna awooddooda awooddoodaan sinnayn caqligoodaan sinnayn cilmigoodaan sinnayn waxaa keeni kara ikhtilaafu mxuu ahay mxuu matalan waaqic kala duwan xilliga aad joogto iyo xilliguu ninkaa joogay baa kala duwan tusaale gaaban abu xaniifa wuxuu yidhi ninku hadduu muaa ninku hadduu qaaticu ariiqi meel banaan iyo miyi uu fadhiyo wadagoys uu yahay jidgooye budhcad weeye inamaa jazaa-ulidan lagu qaadahayaab laakiin hadduu yahay nin tuug ahoo muxaarib aho qaaticu ariiqa magaalooyinka dhexooda caasimada iyo magaalooyinka ninkaa qaaticu ariiq maaha buur inamaa jazaa-u ladiina qaban maysa buur laakiin ninkii meel wada oo musaafiruuntu ay maran oo miyi a ah fadhiista waa qaaticu ariiq axnaaf waxay dhahdeen abu xaniif wuxuu saa u leeyahay kuufuu ku soo koray iyo baqdaad buu ku soo koray wuxuuna ka hadlayaa dadkii magaalooyinka deganaa ee muslimiinta dad hubaysan bay ahaayeen haddii bircaw dad uu ku fadhiisto oo dawaaqdo labaatan hubaysan baa kuusoo gurman mooryaankaa waa dhimanhayaaba isagaa akhtar ah isgeliyeyba kaas laakiin miyigu maysan hubaysnayn ree miyigu xoolo dhaqata iyo masaakiin iyo musaafir iska socdo xoogu dan qunsanhayo iyo buu dhexda ka helaya marka alqaaticu ariiq fi lbawaadi waa muxaarib bood wa qaaicu ariiq fi اlamsaari wاlqura laysa bimuxaarib maxaa keenay waaqaca keenay abu yuusuf wuxuu le waxaan u khilaafaynaa abu xaniifa taas wax ku dhisan laakiin tagayara alxaalu wاlwaaqic magaalooyinka dadka muslimiinta maanta jo ma hubaysna buuri miyigaaba hubaysan buuri marka waaqac isbedelaya abubakr tartuushi maalik buu ku khilaafay fi mas'ala mal wuxuu yihi nasaarada ka timaada andalusi meelaha ka timaada gowracoodu iyo eh, mxuuaha anfixadooda iyo waxay keenaan waa iska qadanayna wuxuu yihi abubakar maalik waxaa ugu dambeysay waa ay qolyaha nasaarada xoogu diinta ka warqabeen iyo gowraca hadda wuxuu hi waa xaar iyo nijaasa cun iyo bakti cun wey nimankaan waxay keenaan lama taaban karo waaqicna isbedelahay marka wadaadduhu inay masaa'ilku isku khilaafaan waxaa keenaya waaqic mar badan isbedelhaya waa wixii markaa aqbala tagayur asbaab badan buu leey khilaafka wuxuu u qaybsamaa markaynu soo gabagabayna khilaaf saa'iqa iyo khilaaf aan saa'iq ahayn khilaaf cunnama hayo oo ruux loogu cudurdaari oo lagu xadgudbaynin oo lagula socon karo waa in akhta'a fi lmas'ala iyo khilaafaan laga dhegaysanaynin oo dhegah laga raacahay labadaasu u qaybsama walaysa kullu khilaafin jaaa muctabara ilaa khilaafun lahu xadu min annadari hawshaana aad bay culamadu u caddeeyeen shuruudiisa khilaafka muctabarka aan boobsiiyo xuseen baase iisoo fiirinaye أن yakuuna alqowl muhaalifu saadiran can caalimin muahal waa shardi qowlkan mukhaalifka ah eena khilaafsan ee ra'yiga ka soo horjeeda daliilka ku dhisan waa in uu ka yimaado khilaafkaani nin caalima oo garanaya masalada masaa'ilka diineed aqoon u leh tan hadduu doona haba ku khaldame an yakuuna caaliman mu'ahalan lilijtihaadi walbaxth waa inuu waa shard loogama jeedo inuu yahay caalim اlbilaad yufti fi kuli masaa'il masaladaas ila waynu soo marray inay saxiix tahay tajazu lijtihaad hadda waxaa jira nin mutahasi fi ilmi asyaa sharciya mutahasi fi cilmi اliqtisaad wax kale ma yaqaan laakiin masaa'il اliqtisaad walbuyuucaat watijaaraat musiibuu ku yahay masaa'il siyaa sharciya meel buu saarhaya nin baa mutakhas ku ah fi lxayd wanifaas mujtahid wey hadda nin ka qoray toban mujal ka qoray masaa'il xayd wanifaas toban mujal ko iyo toban mujalad buu nin ka qoray yaal sliib dhex yaalla idan waa mujtahid fi hadi lmasaa'il nin baa raxbiyada iyo mawaariidka ka adagoo meel saaroo faraa'idka meeshuu ku arkala tuurayo quwaxahay waa mujtahid fi lfaraa'id waxaan uga jeednaa masalada uu ka ijtihaaday waa inuu yahay masaa'ilkii uu yaqaanay nin caalima ah, inuu yahay bilmas'ala haba ku khaldama meesha ayada ah khilaafku waa inuu ka soo fulo bimacnaa shardiga koobaad min caalimin mu'ahal wain lam yakun saxiixan shardiga labaad an laa yakuuna alqowl mukhaalifu mukhaalifan lilijmaci alqad'i saxiix warkaadu khilaafkaada saa'iqan kugu cuurdaarayno waa in hadalkaadu uusan ijmac khilaafin qaci oo saxiixa dii kale waxaa la turay khilaaf saa'iq ma ah waxaa kaloo shardi ah qowlkaadu oo inuusan ka bixin can aqwaali الsalaf wa aimati diin اlmatbuuciina fi اlmas'ala hadday salafku masalada ka hadleen masaladaysan ka hadlen kama hadlayno masaladay salafku ka hadlay hadday tahay oo shan qowl ka leeyihiin ijtihaadkaad iyo qowlkaada aadnaku khilaaftay mid ka mida waa inuu waafaqo hadduu aqwaasha salafka uu ka dhex baxo baatil waa tuuraynaa shardiga afraad an yakuuna alqowl اlmukhaalifu mabniyan calaa aslin muctabar asal muctabara waa inaad ku dhista qowlkaada biqiyaasin daahir aayo xadiid daahirkii muxuu ahaayey qowl saxaabi matalan asal muctabara wain lam yakun xujatan haddaad laakiin ilhaam iyo ishaaraad iyo muxuu ah xaddaanii qalbi can rabbi aa ku dhisto iyo balaayo iyo khusacbalaad iyo waaqicaa sheegay iyo tajribo iyo alaqmara sanaciyaa soo caddaysay ala soo istaagto lagaa dhegaysan maayo lianna asal muctabarada wax ku dhisto faracada lagu cuudaari laakiin man banaa farcan calaa aslin hayri muctabar waxaan leenahay waa saturada alfarcu wuxuu asal ku qimaysan yahay satur shardiga shanaad anlaa yakuuna mukhaalifan lidaliilin haabitin waadixi lqaciya fi dilaala qowlkaada uynusa nas khilaafin aaya nas oo qaciyu adilaalati fi mxuu ahayey fi lmacnaa xadiid saxiixa qaciyu dilaala fi lmas'ala ijmac saxiixa sakuutiba allah ka dhigo aan manquud ahayn ijmac sakuutaas manquuda jira ijmac sakuutoon manquud ahayn unsu khilaafin yacni waa in nas ama daliil saxiixa oo qadciyu dilaala fi lmas'ala ah qadciyu hubuut shardi ma aha qalcidu hubuut shardi maaha waa nas haabit oo sugan mas'aladana si go-an kuu tusaaya naska sidaa u cad inaad khilaafto waxay ku tusaysaa inaadan ahal u ay masalada ka hadasho inaad soo gaabisay inaad gaasirtay in ifraad uu kugu jira iyo tafriid wax badan bay ku tusaysaa aduu shantaa qodob baa lagu soo khulaysayaa asal ee khilaafka saa'iq ah shantaa wixii khilaafana waa khilaaf aan saa'iq ahayn hawshaasi marka uma saara alamru aan ku gabagabayna wuxuu uhi sheekhu ilaa ana aliftiraaqa fi usuuli اddiini wa furuucihi huwa alcilmu walfiqu fi اddiini wa saara alijtimaacu fi اddiini laa yaquulu ila zindiiqun wamajnuun waxbaynu ka soo qadaynaa ninka loo yaqaana alimaam saawi in diinta lagu kulmo oo kitaabka iyo sunnada loo noqdo iyagana laiskugu tago yaa waxay noqotay zandaqa iyo kufr iyo waalli bay noqoto oo xadda taagan wey dadka waxaan isku haynaa war niman yahow ilaahay ka cabsado oo keligii caabuda oo kitaabka sunnada usoo noqda wixii ka hor imaana hala tuuro ninka caalimee khaldama khalad loo cudurdaari karaa ha loo cudurdaaro ha loo duceeyo culummada fahamkooda ha la kaalmaysto ha la ixtiraamo ilaahay keligii ha la caabudo muslimiinta ha la midayo konton iyo toddobada dowla ha la dumiyo hal dowla ha laga dhigo xaqaa'idka badan la kala qaba intii kulli la baabiyo caqiidatu moxamed oo saxaabaha lagu soo urursado kitaabka ilaah loo noqdo waad waalantiin bale majaaniin waa niman khariban diintii bay bedelhayaan dabad ay ka timbaraysan yihiin yuhuud ol martay baa wax soo siiya ayib kii hadda jihaad waali mxuu ahay mukhaabaraadka u shaqeeya maraykanka muxuu ahayy master michael safaradda nairobi ninka fadhiyana baabi'iya ayaa muxuu ahayy yaad u shaqaysaan baa lagu leehay michael magaciisa michael ma ahay shaydaankan nairobi fadhiya mala bedelaki balaya ha badasha ayib wuxuu tegey masaajidkii maanasoto ee wahaabiyadu lahaa ictisaam maxaadaro ku qabtay ogtin bay la tahay mister michael safiirkii maraykanka ee nairobi u fadhiyey ee maraykanka waxaan rabnaa bui inaad dadka soomaaliyeed ee argixisada aad ka siibtaan baaliigga aad ka siibtaan waxaan shidahay aad ka qaboojisaan dad habbi ah oo degan oo mashaariicda maraykan laga fulin kara aad ka dhigtaan baan doonaynaa wuxuu meeshaa ka yidhi baryahan dambe masaajidii islii ku yaalay waag hore way kulkula hadda laakiin way qaboobeen waa laisfahmi karaa hadda meeshay marahayaan qolya laakiin weli aan amar qaadanin baa jira bu michael waa hadlay meelo badan bu wax ka tuuray dhibka jira nimankii ayagoo safar michael iyo maraykan la shaqaynhayay la kul masaajida kusoo dhawanhaya muxaaradka u qabanhayay baa mujaahidiinta ku tuhumi inay jawaasiis yihiin meel baasha la geeyo ma lama yaqaan habeen dhaweydna waa idinkii dhegaysanhaya mxu ah tijaal mucaakis wadaad baa la keenay waa caalim khabiir waa siddeetan jir weeye tin madow ma laha waa wada cadiya bombash cad wey wuxuu ninkii mujaahidka ee hub wada ee qori wada ee jihaadahaya waa mushrik buuri muxbit ulacmaal naar buuna ku waariyo glhay naar buu gelhayaabu man yaxmilu silaaxa liljihaad fa huwa mushrik mukhalidu khaalidumxuu ahay mukhalidu fi <laughs> nar wax noocaasuu yidhi waa la yaab halkaasay baashu maraysa maxaa waa in la dhigo hubka la qaato dimuqraadiyada maraykan la soo dhoweeyo nabad lagu noolaado ninka ku dhurbaaxa dhaban kale udhib kana ku dhufadh waa daashay maca salaama markuu backaasi gacantii baa ku xunta raallow gacanta qabo raalli ahowdhe saasa la rabaa buui adunkana ku noolaado ninka qori loo ordaya waa mushrik buui baasha halkaasay maraysa laisu keeni maayo almihim saa-u wuxuu yidhi in kitaabka ilaahay iyo sunnada loo laabto gaalnimay keentaa wuxuu sheekhu ka calacali bay ka mid tahay فالkhاaرج عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك إلى الكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر waa saawigii xaashiyة الsaawi calى الجalaalayn aayadda walaa taquulanna لشhay inii faacilu dalika غadan markuu fasiraya ka fiiri suuraة الكaxfi xule afarta madhab in laga baxoo la khilaafo waa dalaal daalu mudilu ninkii khilaafa kitaabka iyo sunnada in loo laabto oo la daliishado oo laga diin dhigtana gaalnimo asalkeed wey buuri waa gaalnimo asalkeed lianna alakhda bidawaahir alkitaabi wاsunnati min usuuli اlkufr hadalkiisu ishtamala calaa abaatil minha wuxuu sheegay sheikhu inaan madaahibta afarta laga bixi karin wa in khaalafat kitaab allahi wa sunnata muxamed wa aqaawiil asaxaabati wa ijmaacihim hada waa baail warkiisa inuu asagu baail yahay ajmaca asalaf الصaalix calaa buطlaani qowlihi midka labaad waxaa weeye alأkhdu bidawaahir اkitaabi wasunnati huwa اlwaajibu daahir kitaabka iyo sunnada in la qabsadaa waajibka ah in laga baxana ma banaano ila bidaliilin صaxiixin yu'awil الظaahira ilى اlmarjuux saddex waxaa la odhan karaa hadalka wadaadku sheegay asagu uu sheegay yaa min usuuli اkufr wazandaqa ah inaad tiraahdo alأkhdu bidawaahir اkitaabi wasunna hiya nafsaha min usuul kufri ah hiya zandaqatu bicayniha waana kufri cad weeye wa rubamaa yukafaru saawi bi hadi lmaqaala weedhan ayada in lagu takfiiriyo waa mumkin baciid ma aha laakiin haddaa dhihi mayno wadaa uga haro tagay oo nawarahayn mu ka toobad keenay mise baashiba ku dhinta nawar ahayn gaalnimu ku dhinta dhima laakiin maqaaladan kufri wey waa gaalnimo asalka saddexaad inoo jooga hada bilahi towfiiq